yidhahdaa shamwiil wa yuqaalu waxaa la yidhi ashmu ashmawiil oo alif bay geliyeen aabihiina waxaa la yidhi waxaa la yidhahdaa bali ibn calqama ibn eh, yarkham ibn alyahuud ayaa la yihahdaa ayay yihahdeen marka waxa weeye wuxuu leeyahay ibn kathir raximah llah waxa uu yihi muqatil wa huwa min warahati haarun nabiyullahi haarun ayuu galaa ba la yihi mujaahid wuxuu leeyahay ashmawiil ba la yihahdaa ibnu halfana ayaa la yihahdaa wallahu aclam ilaah baa garanaya calaa kulli xaal marka waxay gelinayaan oo leeyihiin dadka u abtiriyey waxa uu galaa nabiyullaahi haaruun oo waxa weeye duriyaddii nabiyullaahi haaruun faricoodii wey marka intaa ayaa laga hayaa magaciisa iyo waxa weye abtiriskiisa rabbi baa garanaya marka laakiin ama ashmawille ama waxa weeye eh, shamwille labadaas magac waa kusoo arooreen oo way keeneen qodobka labaad waxaan kusoo qaadaynaa nebi nebinimadiisa maxaa u daliila oo waxa weye dikru nubuwatihi calayhi salaam qaala ibnu kathiir waxa uu yidhi xaka suddiyu imaamu suddi waa taabici weeye ismaaciil baana la yihahda magaciisa ibn cabdiraxmaan ibn ibn abi karima ayaa la yidhahda asudiy ayaa la yihahdaa oo waxa weye culu eh, raggii saxaabadii wax ka qori jiray weye oo cabdullahi ibn cabaas iyo kul aad bu wax uga wariyaa waa taabici marka waxa uu yihi biisnaadihi can cabdullahi ibn cabaas iyo ibn mascuud iyo waxa uu kaga wariyey wuxuu yihi ana saclabi ayaa waxa uu yihi wsaclabiyu wagayruhum anahu lama galaba alcamaliqa lama galabat alcamaaliqa min ardi gaza markii camaaliqada nimankii la oran jiray oo waa qabiil jire bay ahaayeen oo waxa weeye reer bani israa'iil ay mar walba islayn jireen oo dhulkaa wada deganaayeen biardi gaza markii ay ka qabsadeen marka gaza waynu soo sheegnay oo waxa weeye waa dhulkan maaragtay falastiin hadda loo yaqaano oo waxa weeye eriyadaas weye waynu soo sharacnay marka gaza oo waxaynu nidhi xataa maaragtay waxay u dhowdahay maaragtay xagga sham oo waxa wey dhinaca sham oo madiine macruufa weye la yaqaan oo u dhow maaragtay iyada iyo maaragtay eh, masar iyo casqalaan iyo adugu waxay u dhowdahay meesha casqalaan laakiin waa dhulkaan hadda falastiin loo yaqaan ayaa la yidhaahdaa eh, maaragtay gaza oo waxa weeye qaar waxayba leeyihiin ba waxaaba ku xabaalan sida aynu soo sheegnay haashim ibnu cabdimunaaf oo nebiga awowgii ahaa ayaaba ku xabaalan bay dhehen marka waynu soo sharaxnay gaza iyo casqalaan labadaba waynu soo sheegnay oo sharxeedu waa inoo soo hormaray casqalaan laftigeeda iyadana waa ereyada waataynu ka soo sheekeynay xataa axaadiistii ku soo aroortay waxa uu yidhi calaa bani israa'iil markay kaga adkaadeen dagaaladii ka socday gaza iyo meesha la yihahdo casqalaan ayaa waxaa dhacday buu yidhi wa qataluu minhum khalqan kathiiran dad badanna ay ka laayeen carruurtii iyo xaas ilmihii iyo dumarkiina ay ka qafaasheen ayaa reer bani israa'iil waxaa ka go'day baa la yidhi nebinimadii nebinimadii awal u imaan jidhay marka qabiil qabiiladii reer bani israa'iil ka mid a oo ahaa laawiy ibna yacquub ayaa nebinimada ka dhalan jidhay ba lihi walam yabqa fiihim ilaa imra'atun xubla hal islaan oo waxa weye hal qof oo dumara ah oo uur leh ayaa maaragtay markaa hartay ba lihi fajacala tadcu allah ilaahay bay bariday inuu ilaahay wiil uga dhigo uurka waxa ugu jira oo ilmaha uur uga dhigo fawaladat gulaaman ilmay dhashay fasamathu ashmuwiil ayay ku magacoodeen macnihiisuna waxa weeye ismaaciil oo waxa weeye ashmuwiil waa kalaamki reer bani israail lakin markii carabi loo bedelo waa ismaaciil ay macnaha waxay ka wadaa ba la yidhi samaca allahu samica allahu ducaa'i ay macnaha ilaahay wuu maqlay ducadaydii iyo baryadaydii waana iga ajiibay markaasay u la yidhi maaragtay ashmuwiil ama waxa weeye marka ismaaciil haddii a dhahdi falamaa taracraca markii uu maaragtay dee korayo ilmo kuraya uu noqday oo gurguurtay oo maaragtay uu socday ayay bacatatu ila ila almasjid masjidka u dirtay oo way uhibaysay oo masaajidka geysay nin saalixa oo meeshii joogay oo waxa weeye masaajidka waa baytulmaqdis ayay u dhiibtay oo tiri kula joogo diintana ha kaa barto oo ha barto diinta ilaahay fa kaana cindahu halkaasuu joogay waxay leeyihin marka falama balaga markuu wa aragtay ashuddahu markuu nin weyn noqday oo waxa weeye uu xoogsaday oo nin weyn noqday dhalinyaraha xoog leh ayuu hameen hameenada ka mida isagoo hurda id samica sawtan sawt buu maqlay oo waxa weeye cod ayuu maqlay maaragtay loo yeeray markaasu wuxuu is mashiikaagii baa ku yeeray wuu soo baraarugay oo soo orday wuu u yimi markuu yimid wixiin madaa yeeray markaasuu yihi iska seexo oo wuxuu ka baqay inuu naxo hadduu yidhahdo kuuma yeerin oo sas qaado iska seexa buli mar dambuu haddana maqlay haddana wuu soo wuu yaabay markii saddexaad mise jibriil baaba dul taagan oo dhahaya ina rabbaka qad bacathaka ilaa qawmika ilaahay waxa uu kaa dhigay nebi ummadaaduuna kuu diray fa kaana min amrihi macahum maaragtay ma qasa allahu fi kitaabihi arrinta soo socota oo aayadaha qur-aanka laynooga sheekayn doono ayaa markaa ninkaa qisadiisa ku soo aroortay ba lihi marka halkaa waxay culummadu caddaynayaan leeyihiin ninkaasi reer bani israa'iil buu ahaa qisadan aayadaha soo socda ayaana ka sheekeeyey qodobka saddexaad baan ku keenaynaa dikru khabari taaluut wa bid'i amri daawuud calayhi salaam qaala allahu tacala ilah waxau yidhi alam tara ila almala'i min bani israa'iila min bacdi muusa miyaadan ogaan oo cilmi u yeelan qoomkii ka dambeeyey reer bani israa'iil markii maaragtay almala' waxaa la yidhahdaa maaragtay dadka madaxda oo qoomka u taliya min bacdi muusa nabiy llahi muusa ka bacdi id qaaluu linabiyin lahum bacad lana melikan markii ay ku yidhaahdeen nebi ilaahay u soo saaray oo nebi ay laayeen waa shamuil baa laleeyahay nebigaasi marka ayay culimmadu leeyihiin markay ku yaraadeen noo soo saar boqor waxa weye nin madaxa oo aanu dagaalka fii na hogaamiya e macnaha aduu nebi baa tahay marka reer bani israa'iil baa waxay ahayd baa la yidhi nebigana qoluu ka dhalan jiray e, boqornimadana qolo kalaa la siin jiray qabiiladii reer bani israa'iil baa laga soo saari jiray marka jihaadka iyo dagaalka iyo waxaa wadi jiray maaragtay ninka boqorkaa nebiguna dee waxyiga iyo waxa weye waxa kusoo degaya iyo awaamirta ayaa laga qaadanaya qaala markaasu waxa uu yidhi hal casaytum in kutiba calaykum alqitaal alaa taqaatuluu ma laga yaabaa haddii la idinku waajibiyo dagaal inaad dagaalami weydaan qaalu waxay dhahan wamaa lana oo maxaa noogu sugan aan u dagaalami weynay anlaa nuqaatila fii sabiili illahi ma inaanu jidka ilahay u dagaalanno waqad ukrijnaa min diyaarina wa abnaa'ina carruurtaydi iyo guryahaydii iyo wixii dhan waa nalaka qaaday banaan baana la dhigay waana laka xoog batay inaan dagaalanno waajib bay nagu tahay falama kutiba ilahay waxau yidhi falama kutiba calayhim alqitaal markii lagu waajibiyey marka jihaadkii loo yihi gala marka oo loo soo saaray boqor tawallow ilaa qaliilan minhum in yar maahay intii kale waa jeensadeen oo waxay yidhahan dagaalami mayno wallahu caliimun biaalimiin inta aalimiintana ilahay waa ogyahay wa qaala lahum nabiyuhum nabigoodii baa waxa uu ku yidhi ina allaha qad bacata lakum daaluuta melika wuxuu ilaahay idiin soo saaray nabiyullaahi daaluut wuxuu idiin soo saaray boqorka la yidhahdo daaluut ayuu boqor idin ka dhigay ninkaasa ilaahay boqor idin ka dhigay ee raaca oo la dagaalama oo jihaadka la gala oo hayda hogaamiyo qaaluu waxay dhahaan waa inkireen muran bay la soo istaageen niman dhib badan bay ahaayeen oo nebiyada mar walba dhiba oo waxa weye aan kalaamkiisa qaadanayni nebiga qaar waxay yihahdeen anaa yakunu lahu lmulku calayna wa naxnu axaqu bilmulki minhu seebaa waxa weye ninkaa miskiinka oo ay maaragtay aan waxba haysan oo annaga waxa weye aan ka xoolo badannahay oo uga xaq leenahay malaha wuxuu ahaa marka lafihii bay yidhahdeen culummadu una ka dhalan jirin ninka waxa weeye boqorka laga dhigayo see buu maaragtay annaga nooga qaadan karaa annagaaba uga xaqlehe walam yu'ta sacata min almaal xoolana aan la siinin ilaahay waxa uu yidhi qaala ina allah marka e, e, nabigii baa hadlo waxa uu yidhi ina allaha astafaahu calaykum ilaahay baa idii doortay wa zaadahu bastatan fi lcilmi waljismi allihii subxaana qaadirkaa wuxuu u ziyaadiyey ninkan oo ida dheer yahay cilmi oo waa ka cilmi badan yahay ilahay baa cilmi siiyey xoogna ilaahay waa siiyey wallahu yu'ti mulkahu man yashaa qofkuu doonana ilaahay waa siiyaa boqortooyadiisa iyo mulkigiisa wallahu waasicun caliim alihii subxaana qaadirkaana waa waasic ay macnaha wax walba agtiisa yaalin oo waxa weeye waasicun caliim cilmi badan wey wa qaala lahum nabiyuhum ina aayata mulkihi an ya'tiyakum ataabuutu fihi sakinatu min rabbikum sanduuqii aynu soo sheegnay oo laga qaaday reer bani israa'iil oo waxa weeye nabiyullaahi muusa calayhi salaam uu uga dhintay oo nimankii camaaliqada ay ka qaadeen oo markaa waxa weeye laga adkaaday reer bani israa'iil ayuu wuxuu yidhi ninkan inuu boqor idin yahay waxaa daliil u ah oo calaamad u ah an yaatiyakum ataabuut sanduuqii in la keeno oo idin yimaado sakiinatu min rabbikum ay ku jirtay oo maaragtay degenaanshihii iyo guushii ilaah iyo wanaaggii uu ku jiray wa baqiyatu mima taraka aalu muusa waxyaalihii nabiyullahi muusa idinka tegey na uu ku jiray way e noo imaan doontaa waxyaalaha ku jiray sida ay ku fasiraan culummadu wa aalu haaruun iyo nabiyullaahi haaruun yaa keenaya marka xoog bay ku qabsanayaan mise waa loo keenaya taxmiluhu lmalaa'ika malaa'igta ayaa soo xambaaraysa oo u keenaysa idinkoon xoog ku qabsan oo aan dagaal gelin ayaa la idiin keenayaa malaa'igtoo wadda ayay idiin keenaysa taxmiluhu lmalaa'ika marka wuxuu yidhi markaa ina fi dalika alaayata lakum in kuntum mu'miniin haddii aa wax rumaynaysaan oo dad iimaan leh oo wax rumaynayatiin calaamataasaa idinku filan maadaama intaas untuu khaadi ka maqnaa oo ay awood u weydeen inaad soo dhacsataan maanta la idiin soo celiyey marka oo weliba malaa'ig idiin keentay ninkaa waxa weeye ayay calaamad u tahay iyo mucjiso ee raaca oo waxa weeye la dagaalama ninkaa falama fasala taaluutu biljunuudi markii uu taaluut marka ciidankii diyaarsaday oo waxa weeye uu ka go-ay magaaladii oo waxa weeye ay raaceen ayuu markaa waxa uu ku yiri ina allaha mubtaliikum binahar falama fasla taaluutu biljunuudi markuu ciidamadii la baxay waxau ku yidhi qaala ina allaha mubtaliikum binaharin webi baa laydinku imtixaamaya waa webigaa urdun ba la yidhi oo waxa weeye dee sham iyo urdun iyo halkaa ku yaalay faman shariba minhu qofkii ka caba falaysa minii iga mid maaha oo waa icaasiyey oo dariiqayga kuma socdo oo dagaalka ila gelinayo waman lam yadcamhu qofkii aan dhedhaminna fa inahu minii anuu iga mid yahay tacabinina la yidhi marka webigaa waa imtixaan min allah waxyi min allahi baa yimid waxa weye nebigaa loo waxyooday nebigii markii loo waxyoodayna wuu u sheegay oo wuxuu yidhi ilaahay amarkaasu idin siiyey ee webigaa ka cabinina markii marka noocay dhacday wuxuu yidhi ilaa man iktarafa gurfatan biyadihi haddii haraad idahayo hal mar nin walba inuu darsado oo dhedhemiyo ka carara mooye lakin haka cabinina hal xamtoobo unbaa baa ka ogoliy fasharibuu minhu ilaa qaliila minhum ilaahay waxa uu yidhi kulligood way cabbeen ilaa in yar mooye biyihii bay ka dhergeen ta khilaafeen amarkii daa'iman reer bani israa'iil waxaa arkaysaa awaamirta ilahay waa khilaafayaan oo waxaa waxaaba moodaa in la yidhi khilaafa idinku amarka wixii amar laydinku siiyaba khilaafa in la yidhi waad moodaan aad bay marka u khilaaf badnaayeen oo u khilaafayaan amar alla amarkii la siiyaba marka ilaahay waxa uu yidhi fasharibuu minhu way cabbeen oo biyihii bay ka dhergeen say u dhamaayeen biyihii bay ka dhergeen ilaa qaliila minhum in yar mooye falama jaawasahu huwa markuu taaluut iyo intii mu'miniintaadi waladiina aamanuu macahu iyo intii rumaysay ka gudbeen marka webigii ila iyagu ma cabini oo webigii laga soo gudbay ayaa intii webigii cabtay oo biyihii ka dhartay waxay yidhahdeen qaaluu laa daaqata lana alyawma bijaaluuta wa junuudih jalut waa ninka dhaalimka oo waxa weeye qoladan kala wata oo gaalada hogaaminaya waxay yidhahdeen maanta ninkaa lama dagaalami karno awood uma hayna bay dhaheen aan maanta ninkaa kula dagaalano waxay yidhahdeen maanta halkaas ninkaa lama dagaalami karno waayo rabbigii subxaana qaadirka ahaa wixii uu ku imtixaamay ayay beeniyeen maadaama marka ay beeniyeen dhibaato ayaa halkaas uga imaanaysa waxay yidhahdeen markay inta dhawaaqeen qaaluu laa daaqata lana alyawma bijaaluuta wa junuudihi maanta awood uma lihi oo ma awoodi karno inaan la dagaalanno jaaluut waa ninkii daalimkaa iyo junuudihii ciidanka u wato intii marka muminiinta ay hadashay qaala aladiina yadunnuuna annahum mulaaqu llah kuwii rumaynayey oo aaminsanaa inay ilaahay la kulmayaan waa intii aan biyihii cabin oo rumaysay ayaa waxay ku yidhahdeen kam min ficatin qaliilatin galabat fi'atan kahiiratan biidni illah wallahu maca saabiriin meeqa koox yar oo mu'miniina ay ka adkaadeen koox badan oo gaalo ah oo waxa weeye mu'miniintii adkaatay oo ilaahay u hiiliyey allihii subxaana qaadirkaana wuxuu u hiiliya oo u gargaaraa kuwa saabiriinta walama barazuu lijaaluuta wa markii ay marka la isku soo baxay ibraasku waxa weeye barazuu ay macnaha markii labadii ciidan isoo hor yimaadeen oo dagaal la isugu soo diyaar garoobay sidii beder quraysh iyo maaragtay nebiga calayhi salatu salaam saxaabadii la soo hor istaagay ayay markaa ilaahay baryeen walamaa barazuu lijaaluuta wajunuudi qaaluu rabbana afriq calayna sabran waa intii mu'miniinta ahayd marka intii kale waa noqotay oo dagaalkii way ka baqeen intii marka yarayd oo mu'miniinta ahayd iyo taaluut ayaa markaa ciidankii soo wajahay oo waxa weeye markaa dagaalkii galay waana inoo imaan doontaa culummadu bal inta ay ku sheegeen cadadkooda ilahay bay baryana waxay dhahan rabbana afriq calayna sabran wathabbit aqdaamana wansurna cala alqowmi alkaafiriin ilaahay ow nasug oo waxa weeye maaragtay sabir nasiih noogana gargaar qoomkan dhaalimiinta ilaahay waxa uu yidhi fahazamuuhum biidn illah rabbigii subxaana qaadirka idankiisa way jebiyeen oo gaaladii meeshaa waa laga adkaaday intii mu'miniinta ayadoo reer bani israa'iil oo dhaaluhus hogaaminayey ayaa adkaatay rabbigii subxaana qaadirkaana uu u yiliyey oo gargaarkiisi iyo nasrigiisii kusoo dejiyey wa qatala daawudu jaaruud marka halkaa waxaa la socday baa lihi maalintaa marka ninkaa qaaruud uu hogaaminayo shamuilna uu nebiga yahay waxaa jooga baa la yidhi daawuud oo markaa wiil yara ah oo aan markaa weli nebi laga dhigin marka halkaasay isu soo gaareen daawuud iyo shamuil iyo qaaruud isku xilli bay ahaayeen laakiin waxa weye weli daawuud waa wiil dhalinyaro ah baa la yidhi nabiyullahi daawuud oo aan weli laga dhigin nebi maalintaa marka ninkii dhaalimka ahaa oo jaab e- e- e- maratay jabbaarka ahaa oo la odhan jiray jaruud waxaa dilay nabiyullahi daawuud ayaa dilay habkuu ku dilayna culummada inoo cadaynaysa waa sheegayna wa aataahu llahu lmulka walxikmata wacallamahu mima yashaa kabacdiba marka ilahay nabiyullahi daawuud waxaa laga dhigay nebi cilmi la siiyey xikmad la siiyey ilahay wax walba baray alihii subxaana qaadirka wuxuu ku gebagabeeyey aayadaha walowlaa dafcu llahi nnaasa bacdahum bibacdin lafasadat ilardu walaakina allaha duu fadlin cala alcaalamiin haddii aan ummaddan qaarba qaarka kale laga horkeenayn oo iyaga la isku jebinaynin intii daalimnimo samaysa kuwo kale lagu sallidaynin waxa weye dhulkao dhan mahogo fasahaadi bal aayadaha marka fi suurati albaqara kusoo arooray bal culummadu waxay ka yidhaahdeen ayaynu soo qaadanayna marka qaala ibnu kathiir raximahullah waxa uu yihi akharu lmufasiriin waxay yidhaahdeen kaana anabiyu haaulaai alqowm nebiga qoomkaa la sheegay oo qisadaa lagaga sheekeeyey wuxuu ahaa shamuil wa qiila waxaa la yidhi shamcuun wa humaa waaxid macnaha ama shamcuun ku ku magacow ama shamwiil waa isku mid qaarna laakin waxay yidhahdeen waa yuushac laakin kalaamkaa waa kalaam daciifa buu yidhi oo aan dhoweyn waayo sababtu waxa weeye sidii inoo soo horumartay oo ibnu jariir sheegay yuushac iyo shamwiil waxa udhexaysay ba la yidhi afar boqol iyo lixdan sano marka muddo hore bay ahayd walmaqsuudu waxa weeye ana haaulaai alqowm maqsuudka loola jeeda arrinta halkan loo keenay waxa weeye dadkan markii laga adkaaday oo xuruurkii iyo dagaaladii iyo waxa weeye dhex maray iyaga iyo nimankii acdaadooda ahaa ayay allihii subxaana qaadirka ah nebigaa usoo saaray ayay waxay weydiisteen nebigii xilligaa joogay waana shamuil baa la yidhi inuu u magacaabo nin boqora ah, oo waxa weeye ay adeecaan oo raacaan oo waxa weeye dagaalka u hogaamiye markaasu waxay yidhahdeen marka ibnu kathiir wuxuu yidhi mar alla markii marka nebigii ay u yimaadeen ayuu nebigu wuxuu yidhi leanna reer bani israel wuu yiqiinay inaan dagaalamaynin hal casaytum in kutiba calaykum lqitaala laa taqaataluu war haddii laydinku waajibayo dagaal amaa dagaalami weydaan waxa weeye macnuhu amaa dagaalkii diidaan haddana oo ka caradhaan markaasay coodaartoono waxay yidhahdeen maxaa noogu wacan guryihiina laka qaad oo ilmihiina laka qaad ay macnaha wax walba nala ka qaad maanta waa ku khasbanaa inaan dagaalano ayay leeyihin laakiin alihii subxaana qaadirkaa baa caddeeyey kalaamkooda inuu been yahay waayo ilaahay waxa uu yidhi falama kutiba calayhim alqitaalu tawallow ilaa qaliila minhum in yar mooyo intii kale waa jeensadeen wuxuu yidhi marka ibnu katiir wuxuu soo maray ba la yidhi boqorkaasi markii uu soo kaxeeyey ayuu wuxuu soo maray meesha la yidhaahdo nahr nahru urdun ayuu soo maray oo waxa weeye wuu ka soo tilaabiyey waalbaaquuna rajacuu intii yarayd oo rumaysay baa webigii kala soo gudubtay intii kalena waa noqdeen sidii munaafiqiintu maalintii ay sameeyeen uxud oo intay dagaalka usoo baxeen markii dhexda lasoo marayo ay kulli wada noqdeen in yaroo saxaabadiiya intii kale mooyeen wy wuxuu leeyahay marka ibnu kathir wa qaala lahum nabiyu min allah qad bacata lakum daruuta malika qaala saclabiyu imaamu thaclabi waxa uu leeyahay waa min almufasiriin kitaab buu leeyahay la yidhaha maaragtay eh, altafsir alkabiir waxa uu yihi eh, imaamu dahabi waxa uu leeyahay waxaa la yihahdaa magaciisa wa huwa ashaykh alcalaama abu isxaaq axmed ibn ibrahim axmed ibn moxamed ibn ibrahim annaysaburi ayaa la yihahda marka kitaab weyn buu leeyahay oo waxa weeye tafsiira kitaab kalu leeyahay la yidhahdo alcaraa'is fi qasas alambiya kutub badan buu leeyahay marka waa min culamaai salaf almacruufiin wey waaya imaamu taclabi ayuu ku magac dheelaya wuxuu yidhi wa huwa taaluut buu yidhi taaluut waxa weeye magiciisu taaluut ibnu qays ayaa la yidhahdaa ibn saruur ibn bakurata ibn afiix ayaa la yidhahdaa wuxuu galaa buu yidhi ooba awoowo dhowba u ah ninka la yidhaahdo banyaamin ibnu yacquub waa wiilkii ka yaraa nabiyullaahi yuusuf oo ay isku hooyada ahaayeen ayuu ku abtirsadaa ba layidhi oo waxa weeye ninkaa daaluud uu ku abtirsadaa marka banyaamin hadda wuxua ninkii ugu yaraa ilmihii yacquub oo waxa ugu yaraa kabacdi marka dee laba iyo tobankii wiil oo nabiyullahi yacquub dhalay ayay maaragtay ka kala farcameen reer bani israa'iil oo ay u noqdeen labiyo toban qabiil wa qaala cikrama waxa uu yidhi cikrama waa taabici waa raggii cabdullahi ibni cabaas mawla cabdullahi ibni cabaas wey asalkiisana waxaa la yidhi wuxuu ahaa barbari waa dadkan morocco iyo xagga ka yimid oo barbariga la yidhahdo ayuu ahaa waxa weeye waa min culamaai tafsiir oo waxa weye ardadii cabdullahi ibni cabaas ayuu ka mid ahaa wuxuuna ahaa mawlihiisii isagaa xoreeyey cabdullahi ibni cabbaas baa xoreeyey oo wuxuu ahaa raggii macruufka ahaa oo waxa weeye aad iyo aad tafsiirka uga caanbaxay wasudiyu wuxuu yidhi waa inoo soo martay sudi tacriiftiisu wuxuu yidhi kaana siqaa'an ninkaa daaluud wuxuu aha nin iska miskiina oo biyaha dhaamiya wa qaala wahab ibni munabah waxa uu yidhi wahab ibnu munabahna waynu hadda ka horna waa soo sheegnay waxaana la yihahdaa magaciisa wa waa taabici weye wahb ibn munabah ibn kamil alyamani ayaa la yihahdaa abu cabdallah alabn eh, alabnawiy ayuu ku magac dheeriyay oo waxa weye waa taabici min dabaqati lwusta weye oo waa taabiciintii raggii dabaqadii dhexe weye taabiciintii waaweynaana ma ahayn kuwii yaryaraana ma ahayn dabaqada dhexe ayuu ku jiray wuxuu yidhi isaguna kaana dabaaqan ragga wuxuu ahaa haragga iyo sansameeya oo waxa weye hargaha iyo waxaa falfala adigu calaa kulli xaal nin miskiina ayuu qaaluudkaan ahaa la layidhi marka sidaa daraaddeed ayay uga faameen oo yidhahdeen see annaga ninkii biyaha dhaamin jiray ama ninkii miskiinkaa ah, see baad nooga dhigaysaa boqor annagaaba ka xaq leh oo uga xaq leh walihaada qaaluu anna yakunu lahu lmulku calayna wa naxnu axaqu bilmulki minhu walam yu'ta sacata min almaal nin waxa weye faqiira haddana miskiin ahaayo biyaha shala noo dhaamin jiray ayaad leedahay maanta ha idiin noqdo waxa weye maaragtay eh, amiir lakin waa imtixaan min allah wuxuu yidhi waqad dakaruu ana nubuwata kanat ibnu kathiir wuxuu yidhi waxay sheegeen nebinimadii waxay ka dhalan jirtay qabiilkii la odhan jiray laawiy ibni yacquub laftaas oo waxa weye ninkii eh, laawiyi ka farcamay qabiil dhan bay noqdeen oo sibdi min asbaabi eh, bani israa'iil bay noqdeen wa ana almulka kana sibdi yahuuda boqortooyadana waxay ka dhalan jirtay oo boqorka laga dhigi jiray qabiilka ninka la yihahda yahuuda oo waxa weye ninkaas ciddii ka farcantay laftaa ayaa la oran jiray falama kana hada min sibdi banyamin nafaru markii ninkaa ka dhashay miskiinka oo banyamin oo laftii yarayd oo waxa wiilkii ugu yaraa qabiilkii ka farcamay ah ayay diideen oo ay dacniyeen oo waxay yidhahdeen ninkaani waxna ma haysto boqorna ma noqon karo nin miskiina weeye annaga ayaa ka xaqle ilahay markay allihii subxaana qaadirkaaga u waxyooday nebigii markaasaa nebigu wuxuu yidhi ina allaha istafaahu calaykum ilahay baa doortay wa zaadahu basdatan fi lcilmi waljismi cilmi iyo awood baa la siiyey allihii subxaana qaadirka ayaana arrintan doortay shamuil weeye ba la yidhi marka ninka saa ula hadlaya oo reer bani israa'iil markaa xiwaar ku dhex maray waxay leeyihiin marka ibnu kathiir wuxuu leeyahay wazaadahu bastatan fi lcilmi waljismi waxa la yidhi wuxuu ahaa ninka ugu dheer reer bani israel oo ugu xoog badan ayuu ahaa ba lin xoolaba yuusan lahaane waa nin aad u xoog badnaa ayuu ahaa ba lin marka wuxuu leeyahay waxay yidhahdeen Eh, shamuil baa waxaa loo waxyooda waxaa dhahdaa reer bani israa'iil oo dhan isugu yeer ushaas ul baa inta la siiyey ushaa ninkii dheerar la ayaa waxa weye boqortooyada noqonay kulli ushii bay isku dheerar leekeysiiyeen markaasaa qaaluut maaye nin kale oo gaari la waayo ushii marka sidaa daraaddeed ayuu soo guurinaya ibn kathiir waxyaala mucjisa oo noocaas marka wazaadahu basdatan fi lcilmi waaljismi ilaahay cilmina waa siiyey awoodna waa siiyey ayaa la yidhi marka oo waxa weye nin aad u dheer oo xoog leh ayuu ahaa ba la yidhi oo dadku dee markuu soo hor istaago ka haybaysanayaan laanno ninka xoogga leh oo weliba madaxdaa waa laga haybaysanayaa markuu soo hor istaaga dadka wa qurux iyo wanaag ba ilahay u dhamaystiray bali oo waxa weye ilaahay siiyey haddana nebigii wuu la hadlo wuxuu yidhi wallahu yu'ti mulkahu man yashaa ilahayna ciduu doonuu mulkigiisa siiyaa ciduu doono ayuu siiyaa ee raaca waxa weye boqorka laydiin soo saaray oo ilaahay xukumkiisa ha faragelinina oo ha ka hor imaanina xukumka allihii subxaana qaadirka uu xukmiyey raaca ayaa la yidhi markaa oo arrinta qaata waayo sababtu waxa weeye inaad raacdaan baa dana idinku jirtaa ee inaad ka hor timaadaan ninkaas saalixa ah oo ilaahay idii doortay ma aha wey aayad baa haddana loo sheego waxaa la yidhi aayaddiisa waxaa ka mid a iyo calaamada ninkaan inuu boqor yahay waxaa idin imaan doona sakiinatu e, e, e, taabuutkii oo waxa weeye rabbigii subxaana qaadirka idiin keenaya wa qaala lahum nabiyuhum ina aayata mulkihi an yaatiyakum ataabuutu taabuutka waa santuuka wey santuukii ayaa idiin imaanaya oo waxa ninkaan rajul saalixa weeye alihii subxaana qaadirka ah santuukii awal xoogga la idinka qaaday oo reer bani israel idinka idinka qaadeen nimankii camaaliqada ahaa ayaa maanta ilaahay idiin soo celinaya oo ninkaa daraadii maadaama nin saalixa uu yahay oo ilaahay uu doortay waa la idiin keenaya haddaba raaca baa la yidhi marka ninkan oo waxa weye raac fiihi sakiinatu min rabbikum sanduuqa maxaa ku jiray marka waxaa la yidhi sakiinadaa waxay ahayd baa la yidhi baaf dahab ka samaysan ayaa ku jiray baa la yidhi sanduuqa oo waxa weeye nebi muuse ku qubaysan jiray iyo nabiyullahi haaruun iyo oo waxa weye markaa ay barakaysan jireen qaarna waxay yidhahdeen sakiinada waxaa laga wadaa dabayl ayaa ku jirtay oo markii dagaalka ay galaan ayaa dabayshaas cideeday maqli jireen markaasaa nasrigu u imaan jiray markaasay guulaysan jireen oo gaalada ay jebin jireen calaa kulli xaal nooc kastaa noqotee sakiina waxyaalihii ilaahay ugu guulaynayey oo waxa weye rabbigii subxaana qaadirka ugu gargaarayey ayaa ku jiray wa baqiyatu mima taraka aalu muusa wa aalu haaruun ay macnaha waxyaalihii waxay yidhaahdeen baqiyadaasi waxa weeye jacabkii looxdii lagu qoray alwaaxdii lagu qoray ta tawraat oo nabiyullaahi muusa calayhi salaam tawraat alwaaxdii ugu qoray jacabkeedii iyo waxyaalihii ka haray iyo waxa weeye dharkoodii iyo waxyaalihii aahaartii nebi nebiyadii ayaa ku jirtay baa lii marka sidaa daraaddeed ayay barakaysan jireen sida innagaba ummadda islaamku u barakaysan jidhay nebiga aathaartiisii calayhi salaatu wassalaam waxa uu yidhi marka yaa keenaya taxmiluhu lmalaa'ika malaa'igta ayaa keenaysa ay ta'tiikum bihi lmalaa'ika yaxmiluunahu wa antum tarawna dalika idinkoo arkaya ayaa layga soo hordhigayaa oon dayaal ku gelin waa calaamad marka cajiib ah iyo xujo waxa weeye kutusaysa inuu nebigaani maaragtay run idii sheegay ninkaana boqor saalixa uu yahay oo ilaahay doortay haddaba haddaad wax rumaynaysaan ina fi dalika laayata lakum in kuntum mu'miniin haddaba marka arrintii marka saa noqotay waxay leeyihiin culummadu marka malaa'igtii oo wadda ayaa soo hor dhigtay santuukii oo ka soo qaaday nimankii camaaliqada ahaa sanduuqoodiiba marka soo qaateen daaluut ciidamadiisiibuu lasoo la soo dareen ciidamadiibuu diyaarsaday ciidamadiibuu soo kaxeeyey markii marka loo soo dhowaaday oo falamaa fasala daaluutu biljunuudi qaala ina allaha mubtaliikum binexar waxay leeyihiin marka culummadu cabdullahi ibni cabaas iyo waxay leeyihin iyo kasiiru min almufasiriin haada nahru nahru urdun waa waa webiga urdun weeye bay ihaahdeen oo waxa weeye halkaa soo mara marka markuu halkaa jaalu eh, taaluut ciidankiisu ku soo dhowaaday ayaa nebigii oo shamuil oo nebiga u ahaaba wuxuu amro wuxuu yidhi markaad webiga u dhowaatid u sheeg ciidankaaga webiga ayaan biyo laga cabi oo waxa weye webiga xilli subaxa ayay soo marin dhalay ka dheeraadaa la yidhi oo biyaha ka cabinina barqadii haddi ilaa qofkii hal mar inaad darsataan mooye marka wuxuu yidhi faman sharibahu falaysa minii waman lam yadcamhu fainahu minii qofkii ilaa man iktalafa gurfatan biyadi alihii subxaan qaadirka wuxuu yihi marka fasharibuu minhu ilaa qaliila minhu wuxuu leeyahay imaamu suddi waxay ahaayeen baa la yidhi siddeetan kun kulligood way cabbeen ilaa waxa weeye eh, afar kun mooye intii kale waa cabbeen qaala ibnu kathiir marka wuxuu yidhi arrintaasi waxaad moodaa inayna saxiix ahayn waayo sababtu waxa weeye siddeetan kun oo ciidana waa ciidan aad u badan bal waxaa sugnaatay sida baraa ibni caasib laga wariyey wuxuu yidhi waxaanu ku sheekaysan jirnay saxaabadii nebiga haddii aan nahay anna ciddata asxaabi beder beder raggii nebiga kala qayb galay inay ahaayeen raggii tiradii calaa ciddati asxaabi daaluut aladiina jaawazuu macahu nahar raggii wediga kala gudbay nabiyullahi maaragtay boqorkii daaluud waxay ahaayeen saddex boqol iyo dhowr iyo toban saxaabadii nebiga beder kala qayb gashayna saddex iyo toban iyo dhowr saddex boqol iyo dhowr iyo toban bay ahaayeen marka isku tiro ayay ahaayeen ayay saxaabadu ku tilmaameen oo qisadaas ayaa jirta sida bukhaari warinay ama in la yidhahdo siddeetan kun bay ahaayeen wuxuu yidhi ibnu kathiir arrintaas saxiix maaha waayo dhulkuba ti baytulmaqdis markaa meel yar bay ahayd marka siddeetan kun oo ciidana reer bani israail haddayba heli karaan de mar horeyba markaa ka adkaan lahaayeen nimanka qaala allahu tacala ilah waxa uu yidhi kayfiyadii iyo habkii marka markii uu ka soo gudbay falama jaawazahu huwa markii uu daaluud kala soo gudbay ciidankii waxa weeye webigii intii rumaysay oo biyihii aan cabbin intii kale iyagu mar alla markay biyihii cabbeen baa fulaynimo qalbigoodii lagu tuuray maadaama ay nebigii khilaafeen amarkii khilaafeen ayaa baqdini ku dhacday oo ay noqdeen oo ay diideenoo waxay yidhahdeen maanta awood uma lihin eeniceliya lama dagaalami karno jaaluud iyo ciidankiisi intii mu'miniinta ay baadasho waxay yidhahdeen kam min fi'atin qaliila meeqa dad waxa weeye yar oo muslimiina oo ilaahay ka cabsaday intay waxa weeye la dagaalameen niman jabbaariina oo fara badan oo waxa weeye ilaahay markaa guushii siiyey maxaad u cabsanaysaan aan dagaalanno rabbigii subxaana qaadirkaana wallahuma maca allihii subxaana qaadirkaa waxa uu maaragtay u gargaaraa oo waxa weeye guushiisa siiyaa qofkii sabraha ayaa allihii subxaana qaadirkaa siiya marka aynu dagaalanno oo ha cabsanina iyagoo maaragtay halkaa geesinimo gelinaya laakiin hadde waxa weeye amarkii bay khilaafeen miyay yeelayaan way baqeen oo markaa waxa weeye dib ayay u noqdeen sidii munaafiqiintu ay sameeyeen maalintii uxud oo kale ayay dib u dilaameen ilaa waxa weeye intaa yar oo waxa weeye saddex boqol iyo dhowr iyo toban lagu qiyaasay ayuu markaa daaluut la soo gudbay oo waxa weeye la soo hor istaagay nimankii mushrikiinta ahaa oo aad u fara badan ba la yidhi uluuf aad iyo aad u fara badan ayuu markaa soo hor istaagay ba waxaana ka mida ba la yidhi maalinta oo la socday nabiyullahi maaragtay eh, daawud oo laakiin wiil yar ah oo waxa weeye aan weli maaragtay gaarin nebinimo ilahay waxa uu yidhi walama barazuu wa junuudihi markii ay soo hor istaageen ciidamadii jaaluud iyo ciidankiisii ayay ilaahay baryeen marka dalabuu min allah ilaahay bay waxay ka baryeen inuu ilaahay ku soo dejiyo sabr ilaahay uu sabr siiyo rabbanaa afriq calayna sabran wathabbit aqdaamana waa sidii nebigu ba calayhi salatu salaam maalintii markii uu eh, beder ilaahay uu beryiyey oo abubakr dhinac taagnaa oo mar walba abubakr go'a markuu nebiga ka dhaco suu ilaahay gacmaha kor ugu qaadayo nebigu ilaahay u baryayo uu saacado dhan ilaahay beryey mar walba abubakar uu marada u celinayey oo lahaa rasuulka ilaahay naftaada u tur ilaahay waa kaa aqbalayaa ducadeed aad ilaahay uu beryey oo uu lahaa ilaahay o haddaad kuwaan maanta halaagtid oo la laayo haddii cid dambe oo dhulka kugu caabudaysa male muslimiin dambe ma jirto ilaahay oo maanta nasrigaagii iyo guushaadii isii aad ii ballan qaaday sidii oo kale ayuu ninka la yidhaha daalut eh, iyo waxa weye dadkii muuminiinta ilaahay bay baryeen ilaahay waxay ka baryeen laba arrimood inuu sugo oo aynan cararin oo u dulqaataan dhibaatada oo sabir iyo wanaag na ilaahay ku irsaaqo ilaahayna guul siiyo oo waxa weye ay ka guulaystaan nimankaa gaalada ay ilaahay ka baryeen alii subxaan qaadirkaa waa sugay marka waana guushiina waa siiyey fa ajaabahum alcadiim alqadiir asamiic allihii wax walba maqlayey wax walbana awooday ayaa markaa ajiibay waatuu marki allihii subxaana qaadirkaa sidaas oo kale lahaa markii nabiga calayhi salaatu wasalaam ilahi la hadlayey iyo saxaabadii walaqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adilla fattaqu llaha lacalakum tashkuruun idinka oo yar oo waxa weye leeda ka badan yahay oo masaakiina ayaa ilaahay idin gargaaray ee ilaahay ka cabsada haddaba marka guushiiseebay ku timi ilaahay wuxuu yidhi fahazamuuhum biidni illah way jabiyeen marka waa jabeen nimankii gaalada ahaa wa qatala daawuudu jaaluuta daawuud ayaa waxa uu dilay ba la yidhi ninkii jaaluut ahaa ayaa ilaahay inoo caddeeyey habkee buu ku dilay marka habka uu ku dilay iyo waxa weeye noocee wey waxa ay leeyihiin ibnu kathiir wuxuu yidhi halkaa horta aayaddaa waxaa daliil ugu tahay geesinimadii nabiyullahi daawuud nin geesi ahaa inuu ahaa isagoo dhalinyaraba ah waayo ninkii boqorka ahaa oo dhammaa ciidamada watay ayuuba dilayba oo u soo baxay oo habka ugu soo baxayna waa inoo imaan doontaa marka wuxuu ahaa nin aad iyo aad cajiiba eh. kabacdina ilaahay uu siiyey wax walba oo wanaaga wuxuu yidhi imaamu suddi waxa uu sheegay ana daawuda calayhi salaam kaana asqara wlaada abiihi aabihii wuxuu dhalay baa la yidhi saddex iyo toban wiil wuxuu ahaa ninkii ugu yaraa nin dhalinyaro ah oo waxa weeye toddobiyo toban jir lix iyo toban jir meelaha ayuu ahaa baa la yidhi dhalinyaro ah wuxuu maqlay baa la yidhi markuu daaluut uu rabay inuu ciidamada diyaariyo oo uu waxa weeye kaxeeyo oo jaaluud la hor istaago ayuu waxa uu yidhi markuu la hadlayay ciidamadiisii daaluut ninkii maanta jaaluud dila iyo ciidamadiisa la dagaalama oo jaaluud dila gabadhaydaan u guurinaya boqortooyada iyo madaxnimadana waxbaan ka siinaya waxaa maqlay marka daawuud oo dhallinyara oo waxa weeye iska diyaar garoobaya oo wax iska shiishiishanaya wax iska tuurtuuraya kabacdu markaa diyaar garoobay marka oo wuxuu yidhi allayna arrintaasi maanta arrin aada u wanaagsan wey arrintii baa qalbigiisii gashay dagaalkii buu soo raacay raggii soo gudbay buu ka mid ahaa oo aan biyihii cabbin wuxuu leeyahay marka suddi isagoo marka intii uunan soo tegin oo aan la soo gudbin isagoo iska soconaya ayuu wuxuu maqlay dhagax dhagax baa u dhawaaqay oo daawuudow iqaado waxaad igu dili doontaa maaragtay biidn illah jalut ninka la yihahdo ee dhagaxaani qaado dhagaxii buu qaatay oo ku ritay baa lay collegiisii mid kaluu haddana maqlay haddana wuu qaatay mid saddexaad wuu qaatay saddexdii dhagax ayuu soo qaatay baa lay mar alla markii marka lasoo hor istaagay oo waxa weye ay kolayga ugu jiraan dhagxantii ayaa ninkii jaaluud ahaa oo ciidamada watay oo dhaalimka ahaa ayaa soo baxay isagoo faantamay oo le dhaaluudow ii soo bax labadeenna boqorrada ah maanta aan isku soo baxno oo waxa weye ila dagaalan isku keen soo saar oo yaa ii soo baxaya isagoo leh daawuud baa inta usoo baxay wuxuu yidhi anaa kuu soo baxay markaasu wuxuu ku yidhi irjic noqo fa inii akrahu qatlaka war ilmahaagaan yarka aniga inaan dilo ma rabeen orod iga noqo oo waxa weye ha ii soo bixin markaasuu daawuud hadlo waxau yidhi calayhi salaam laakinii uxibu qatlaka aniga inaan ku dilaan jecla markaasuu xanaaqay oo jaaluud intuu xanaaqay yidhi wiilkaa xunkaa miyaa aniga ina inaan ku dilaan jecla oo markaa ku soo socday intuu kolaygiisii gacanta geliyey oo dhagaxii la soo baxay ayuu wuxuu siri saddexdii dhagax la soo bax hal dhagax bay noqotayba oo weyn dhagaxiibuu la soo baxay waa ku tuuray baa lihi madaxu inta kaga dhacay waa qudrad ilaahay wax maaragtay rabbaaniya dhagaxiibaa intuu orday baa l wuxuu kaga dhacay meesha madaxa markaasaa madaxii laba u kala dhacay laba qalbac kala noqday oo koofiyadii uu qabay iyo wixii o dhan ta burbureen madaxiina kala dilaacay ayuu dhulka ku dhacay de mid madaxii kala dhacay marka oo maskaxdii kala dilaacday miyaa noolaanaya dhulkuu ku dhacay baa la yidhi marka marka haddii mar boqorkii uu dhintay ciidamadii khasaara ku dhacday inay ka amar qaataan mare way jabeen marka mar alla markay arkeen boqorkoodii oo dhulka yaalla oo dhintay ayay wada nexeen oo baqdin ilaahay ku tuuray qalbigoodii way carareen marka markaasa halkaas inta waxa weye la weeraray sidii mushrikiintii oo kalea ku dhacday maalintii beder ay wada carareen oo markaa inta la cayrsaday kulli lasoo qaqabtay waxay ka dhigeen laayeen oo waxa weye ay ka guulaysteen maalintaa ayaa guushii iyo wanaaggii reer bani israa'iil usoo noqday awal horay looga qaaday ka bacdina daaluut waxa uu sameeyey wuxuu u guuriyey gabadhiisii gabadhii ayuu u guuriyey baa la yidhi daawuud boqortooyadii iyo xukumkiina waxbuu ka siiyey waa intaan weli nebi laga dhigin kabacdi markaa ayaa arrintii nabiyullaahi daawuud reer bani israa'iil aad iyo aad ugu weynaatay oo la yidhi nin cajiibaa soo baxay oo waxa weeye aad iyo aad u wanaagsan qawlkaas weeye ba la yidhi marka ibnu kasiir wuxuu yidhi waa halkaa meesha ilaahay uu ka yidhi walowlaa dafcullahi nnaasa bacduhum bibacdin lafasadat alardu haddii aan qaarba qaarka kale lagu jebin oo allihii subxaana qaadirka ahaa ciddii dhaalimiina oo kiidhaba aan qoom kale lagu jebin dhulku mar walbuu fasahaadi lahaa oo dhibaataa dhici lahayd oo mashaakil oo dhan ayaa imaan lahaa haddaba marka halkaa ayaa waxaa dhacday ba la yidhi marka nabiyullahi daawud calayhi salaam arrintiisii reer bani israa'iil ay aada iyo aada ugu weynaatay oo wuxuu noqday nin muxtarama oo la jecel yahay oo reer bani israa'iil oo dhan ay aada u jeclaadeen ayuu noqday ba la yidhi marka marka maxaa markaa isu soo gaaray nabiyullahi shamuil oo markaa jooga iyo daaruut oo boqora iyo nabiyullaahi daawud oo aan weli nebi laga dhigin laakiin wiil yara oo waxa weeye markaas aad iyo aad dadki u jeclaadeen oo qiimo yeeshay qaala ibnu jariir dabri raximahullah waxa uu yidhi wa zacama ahlu tawraat nimankii reer bani israail waxay sheegteen ana muddata mulka daaluut daaluut boqortooyadiisi waxay jirtay baa la yidhi ilaa an qutila maca awlaadihi arbacuuna sana afartan sano ayuu boqor u ahaa baa la yidhi oo hogaaminayay reer bani israa'iil oo waxa weeye uu gacanta ku hayay oo waxa weye boqortooyadiisii ay sii jirtay ba layidhi nabiyullaahi daawuudna calayhi salaam kabacdi baa markaa nebi laga dhigay oo allihii subxaana qaadirka uu ilaahay u doortay inuu nebi noqdo oo maaragtay rabbigii subxaana qaadirka uu nebi ka dhigay wa aataahu llahu alxikmata wa callamahu mima yasha ilaahay waxa uu siiyey markaa xikmaddii iyo wanaaggii iyo cilmigii ilaahay uu baray nebina wuu noqday oo waxa weeye nebiyada macruufka oo la yaqaan ayuu ka mid yahay marka calaa kulli xaal qisadaa marka halkaa waxaa inooga caddaatay ninkaa la yidhaha nabiyullahi shamuil inuu ahaa nebi reer bani israa'iil waana nebiga aayadaha fii suurati albaqara ay ka sheekaysay ay yidhaahdeen culummadu oo waxa weeye loo soo saaray oo waxa weeye soo saaray ninkaa la yidhaahdo daaluut oo waxa weeye xilligaas joogay ayuu ahaa waxayna isa soo gaareen markaa sida haddaba aayadaha kacab iyo taariikhda inay nabiyullahi daawud calayhi salaam isa soo gaareen marka kabacdi markaa shamuil markuu dhintay waa nebiga ku xiga marka daawud nabiyullahi daawud baa markaa meeshii nebinimadii la wareegay oo kabacdi nebi noqday qisadiisuna insha allahu tabaaraka watacaala waa inoo imaan doontaa oo qisadaanay ku xigtaa nabiyullahi daawud calayhi salaam haddaba waxaan ka faa'iideynaa inooga cadaaday marka halkaa nabiyullahi samuil inuu yahay nebi min eh, ambiyadii reer bani israa'iil inuu ka mid yahay laakin kitaabka qur-aanka magaciisa laguma sheegin axaadiistana laguma sheegin laakin culimmadu waxay leeyihiin qowlkaa ah alam tara ila almala'i min bani israa'iil id min bacdi muusa id qaaluu linabiyin lahum bacad lanaa melikan nuqatil fi sabilah nebigaa weeye aayaddu soo celcelisay wa qaala lahum nabiyuhum wa qaala lahum nabiyuhum ilaa dhowr jeer soo celceliyey waa nebigaasaa la yidhi waa shamuil bay yidhahdeen culummadu ninkaas waxa weeye allihii subxaana qaadirka halkaa kaga hadlay waalcilmu cind allah ilaah baa garanaya wsubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafirka waatuubu ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamiin